والثاني lا ينfسk bal yثبت للمشhتري الkhiyاar byn الفسخ والإمضاء والرجوع على الأجنبي بالقيمة halkan مصنifku raximah الlahu taعaalى waxa uu kusii socdaa أxkaamtii ka ratibmaysay iibka markuu ansaxo wuxuu inoo soo tilmaamay khiyaar khiyaarulmajliskii iyo khiyaaru shardigii iyo wixii ku tacaluqayay wuxuu hadda ka waramayaa damaanka shaygan la kala iibsaday oo loogala jeedo khasaarihiisa cidda qaadaysa wuxuu ihi walaa yadkhulu lmabiicu wixii la kala iibsaday uma soo ma soo galo fii damaani lmushtari iibsadaha damaankiisa ilaa bilqabdi jeer uu qabto uu maaragtay la wareeyo oo loo gacangeliyo wuxuu leeya sheekhu damaanka mushtariga ama iibsadaha damaankiisa damaankan waxaa loogala jeedaa khasaarihii ku yimaada qaadidiisa markaa damaankiisa soo geli maayo ilaa oo wixii loo soo gacan gacangeliyu la wareego qaabka loola wareegayana isagaa inooga warrami doono markaa inta aanu weli wixii qofku la wareegin habeen la kala iibsadee wuxuu ku jiraa weeyi damaankii baaica qofkii iibiyaha ahaa ayaa mas-uuliyaddiisa leh oo khasaarihii ku yimaadaa isaga ayuu markaa de fuulayaa way inoo iman doontaa marka khasaarahaasi noocu noqonay iyo waxaa ka ratibay haddii qabdigii uu dhaco markaa mushtarigii uu la soo wareego alaabtii isaga mas-uuliyaddiisu soo galayoo baabi iyo burburkii ku yimaadee dambe isaga ayay saaranta masaladan culammadu raximahum allahu tacaala waxay ka qaateen nabiga calayhi salaatu wasalaam nahyintii uu nahiyey shayga in la iibiyo ilaa iyo lala soo wareego shaygii la iibsaday in la iibiyo diidmada uu diiday ilaa lala soo wareego xadiid kalena wuxuu nabigu diiday baa ku sugnayd can ribxi maa lam yudman wixii aan qofka damaankiisa soo gelin faa'iidada uu ka helayo labada xadiis bay isku rakibeen culamaduyo waxay kala soo baxeen in eh, qofkii ilan waa tan faa'iida inuu ka raadiyo wixii sii iibye loo diiday marka naha can ribxi maa lam yudmantu wax kalaba maahe waxay la mid tahay naha can bayci mabiici qabla qabdi ida shtarayta hayan falaa ida shtarayta hayan falaa tabichu xataa taqbidahu xadiidkii xakiim bin xisaam riwaayaadkiisa qaar baa sidaa ah markaad wax iibsato ha sii iibin ilaa aada la soo wareegto xadiidka kale wuxuu leeyahay shaygii oon weli damaankaaga soo gelin faa'iidaha ka raadini marka de waa ha sii iibinin waxaa markaa halkaa laga fahmay in shaygii damaankaaga uu ku soo gelayo markii aad qabdootay ila waa markaa marka lagu ogol yahay inaad faa'iide ka raadiseen waxaa kaloo culimadu halkan ay dariishadeen nabigu calayhi salaatu wasalaam waxa uu diiday midhihii in la iibiyo inta ay bislaanayaan iyagoon bislaan in la iibiyo maxaa yeelay aafadaa ku badan haddii markii ay bislaadeen kadib la iibiyo iyadana nebigu calayhi salaatu wasalaam wadculjawaaix ayuu faray waxay wadculjawaaixaa ku fasa yani haddii musiiba midhihii ku timaado in laga tanaasulayo iibkii oo iibkii la fasakhayo marka waxay yidhaahdeen waxaa iibkii loo fasakhey qofkii baan welig wixii lagu wareejin haddii lagu wareejin lahaa lama fasakheen qofkii aad midhihii ka iibisay midhihii oo yani bisaylkoodii bilaabmay laakiin aan gaadhin waktigii la goosanayay baad ka iibisay welina kumaad wareejin musiibaa ku timid dee nebigu waa ka yidhi alayhi isalaatu wasalaam bima yastaxilu axadukum maala akhiih markaa wax ku banaysataa meesha ma yaala kor haddii wixiiba baaba-ay adigoon weli wareejinin wax ku banaysato xoolihiisi inaad qaadato ma marka wa halkaa laga qaatay bima yastaxilu axadukum maala akhiihi wixii haddaadan qofka ku wareejinin oo intaanad ku wareejinin uu baabao waxaad xoolihiisi ku banaysato od ku xalaashataa inaanay meeshaa ool wuxu uhi musanifku walaa yastaqiru milkuhu alayhi ilaa bilqabdi walaa yastaqiru milkuhu calayhi ilaa bilqabdi qofkan lahaanshihiisu ma sugnaado uu lahaanayo mabiicii ilaa bilqabdi jeeroo lala kala wareego markaa qabdigii maxaa ku xidhan saddex xukun buu sheekhu ku xidhay qabdigii saddex xukun buu ku xidhay xukunka koobaad sii iibintii iyo kusii tasarufkii waxay kaaga xidhan tahay inaad wixii la soo wareegto horta adoon la soo wareegin kuma sii tasarufi karaysid laba damaankii iyo mas-uuliyaddiisii ilaa aada la soo wareegtay iyadana damaankiisii adiga maarata kuguma soo wareegayo saddex istiqraarulmilki lahaanshahaagii aada waxaan lahayd inuu sugnaado oo uu noqdo mid markaa an yumana infisaaquhu wey an yumana yani istiqraarka waxaa laga wadaa almnu min infisaaqihi in markaa laga aamin noqdo inuu wixii kaa buro oo iibkii uu kaa baabao haddaba qabdiga halkan uu sheegayaabaa la yihi sida kifaayaha ibnu rifca uu ku tilmaamayo qabdigani waa maaha labadii qabdiye hore u soo sheegayo kale laakiin waa qabdulmuqaabil weeyaan qabdulmuqaabili almucayan haddii aad shaygii iibsato lagugu soo wareejiyo waxaad dhaafsanayseen wax cayiman ahaa ilaa isagiina lagaa guddoomood wareejiso inaad la soo wareegtay keliya kuguma filla qabdulmuqaabil baa iyadana meeshan la doonaya oo maalan dhul iyo gaari baad isku bedelatay dhulkii waaba lagugu soo wareejiyo waad ku wareegtayba laakiin gaarhigii baanad weli wareejin ilaa isagana lagaa guddoomo lahaanshaha aad dhulka leedahay mustaqir maaha mid caga dhigtay maaha sal dhigtay wuxuu sal dhiganayaao inuu buro aad kaga aamin noqonaysaa markaad adiguna gaarigii wareegsa lagaala wareego lakiin inta ka horeysa haddii gaarigiiba burburo uu baabao intii aanad gaarigiiba aanad wareejinin dee iibkii dhamaaba uu isla baaba'aya mar haddii amankii mucayan uu yahay wuuu ku noqonaya on mabiici marka intaan la wareejin wixii ku imaada dee adigaa ka mas intaanad wareejinin mid waliba wuxuu dhinaciisa ka yimid ilaa intuu wareejinayo ka mas-uulya markaa gaarigii oon weli wareejinin haddii uu burburo iibkii wuu fasahmay markaa markaad wixii la wareegto muqaabilkiisiina aada wareejiso haddii uu mucayan yahay ayuu markaa milkigaagi iyo lahaanshahaagii oo mustaqir noqonaya mid markaa sal dhigtay oo hadda inuu kaa buro aadan ka baqanayn ardiyadii damaankii markaa ku noqday wuxuu yihi fain halaka qabla alqabdi wixii aada iibsatay haddii uu baabao intaanad la soo wareegin oo aanu damaankaagii soo gelin dee wuxuu damaan ku ahaayo marka damaankiisa lagu lahaa qofkii kaas iibiyey infasakha albaycu haddaba macnaha damaanka la sheegaya waaba sidaaba damaanulcuquud baa la yidhaahdaa ayoo damaankaa laba qaybooda damaanu yadin iyo damaanu caqdin markaa damaanu caqdiga macnihiisu waxa weeye haddii wixii baabao caqdigiibaa buraya wa kale lasma weydiisanay cadigii unbaa buraya markaa damaankan damaanulmabiic qabla alqabdi damaankiisu waa damaanu caqdio haddii wixii gacantii iibiyaha isagoon ka soo gudbin uu si alla isaga baabao ama madfac meelale meeluu ka yimid aan la garanayno ku dhaco oo cid loo raaca aan lahayn ama danaba ku dhaco uu sidaa kugu daayo ama uu iska dhintaba dee neef nool u ahaayo wax nool ahaayo iskaba dhinto iibkiibaa buraya weyaan macnuhu marka leenahay baaica iyo iibiyaha ayuu damaankiisa ku jiraa macnaheedu waxa weyaan iibkiiba wuu burayaa deetana de lacagtii dhiibtay lacagtii baa laguu soo celin haddaanad lacag dhiibinna dee laba waxba kala iibsanubaa ti ila wixiiba wuu buray macnihii damaankaaba sidan waaya kaasi waa markii uu si alla u baabao wa in atlafahu haddii uu baabi'iyo saddex midkood ka koobaad almushtari kii iibsaday baa madfaca ku dhuftay wax ama neefkiiba bereeyey isagoo weli la soo wareegin hadduu danaha garto ama yaanu garan neefkiisii yahay kale istaqara calayhi amanu iibkii saasuu ku sugnaanayaayo baabiintan uu baabi'iyey unbaa laga soo qaadaya nin la wareegin iibsadihiibaa wixii baabi'iyey waxaa leeyahay waad guddoontay saasaad waxaagii ku qabtaa adaa isu qaba wey lacagtiina haddaad bixisayn de saasay kaaga tagay haddii kalena da waa lagaa doonay waan iska kenti wii waad la wareegtay markaa itlaaf waa la wareegid ayuunba ka dhigay wain atlafahu ajnabiyu haddii qof labadoodii aan ahayne ka baxsani oo saddexaad uu wixii baabi'iyana fa fiihi qowlaan laba qowl baa ku jira axaduhumaa mid wuxuu leeyahay annahu mid waxa weeye annahu yanfasikhu اlbayc in iibkiiba uu burayo oo sidii wixiio si alla u baaba'ay laga soo qaaday wathaanii ka labaadna wuxuu leeyahay laa yanfasikhu ma iibkii baabi'i maaye buri maaye bal yahbutu lilmushtari ninkan iibsadaha ah ayaa waxa uu xaq u yeelanayaa alkhiyaaru inuu kala doorto bayna alfaskhi walimdaai inuu caqdigii isagu buriyo oo ka noqdo iyo inuu fuliyuu socodsiiyo hadduu socodsiiyana rujuuci uu ku noqdo cala aljnabiyi kaa waxaan baabi'iyey wa baa maaratay neefka dilay ama dee baabi'iyeyba shaygan la kala iibsaday uu uga noqdo bilqiimati qiimihii shaygu haddaanu si alla u baabi'ina cidi ay gacan ku lahayd baabi'iisa ciddaa gacanta ka geysatay baabi'isayna gaanta dhibka ugeysatayna ay tahay labadii wax kala iibsaday cid aan ahayn ama ha ka fogaato ama qaraabadooda ha ahaato ajnabigu halkan wixii labadooda ahayn waaya xaaladaa iyada ah qowl baa wuxuu leeyahay waxay la mid tahay wixii oo si alla u baaba iibkii wuu burayaa sidii aynu soo sheegnay markii aafada uu ku baaba laakiin muctamadku waxa weeye maya caqdigu haddii markii hore ansaxay asalku waa inuu sidiisi baaqi u yahay aanu burin baaba ana maanta meel loo raaco ayuu marka ninkii qof xoolihiisa baabi'iyey waa laga doonan jiray un soo ma haddaba ninkii mushtarigii dee dhibbaa soo gaadhay wixii oo aan weli isaga ku soo wareegin iibkii ma baaba'aya isagunbaa la doorgelinaya war waxaa laleeyahay iibkii de waa wii waaasa ku dhacay waa baaba'aye iibkii miyaad ka noqonaysaa mise iib fulay ka dhigaysaa saasuu ku fulay marka hadda isagaa isqiyaasayo hadduu dee eriyan karayo oo wax ka dooran karayo iyo haddii kale markuu isqiyaaso kuu dee isla kaasaa kuu dooroon ayuu dooranaya marka hadduu doorto uu yidhahdo waan buriyey khalaas lacagtiisii bu cishanay halkaas ka waxa isbaacsanaya markaa iibiyihii iyo ninkii dee geystay ayay israadsanaya waxaa kaloo xaq u leeyahay mushtarigii inuu yidhaahdo mana iibkii adiga waa kaa dhanyahay iibkiina waan fuliyey aniga ninkan isu kayda deetana ninkii muxuu doonanayaa isagu dee waxaan baaba-ay qiimihiisii gaari buu kaa iibsaday ayuu kaa iibiyey lacagtiibaad kala siisay ama haddaa doonto siinba nin baaba madfac ku dhuftay gaarigii gaarigiiba waa baaba-ay waxaan buu noqon waxaad samaynaysaa markaa aq baad lamanaad soo wareyin gaariga ataa aq uleda markaa inaad tiraahdo iibkii waa socodsiiyey khalaas lacagtaad qaataysaa kala tag adu haddaanan qaadan ho imika ninkii baad adigu markaa raadsanaysa ninkii markaad markaa soo raadsata maxaa lagaaga qaadaya lacagtii lagaaga iibiyey maaha gaadhigiibaa la qiimeynaya suuqa muxuu ka joogay baa la eegay suuqa intii uu ka joogay marka la ogaado ama ha kaaga badata intii lagaa siiyey ama ha kuu leekaatee wixii uu suuqa ka joogay baad adigu leedahay ood ninkan xaq ugu yeelanaysa waasa markaa qiimaa la yihahda waxaa lagu kala iibsanayay aman baa la yidhahda waxa uu suuqa ka joogana qiimaa la yidhahda way kala duwan yihin iyo qiimaa la kala kaa dambea markaa muctamadkii markaa de haddaad fasakdo isku noqon haddaanad fasakhina socotiisana adiga iyo ninkaa baabiyey ayaad markaa israacsanay waxaa inoo dhiman markaa haddii ciddan baabi'isay baaica laftiisi ay tahay wuxuu yihi wain atlafahu lbaaicu haddii iibiyuhu uu wixii baabi'iyo isagaaba burburiyeyba so kugu soo wareejin wey infasakha albayc iibkii mubaaburaya oo wixii si alla u baaba'ay ayaa laga soo qaaday wa qiila qiil baa wuxuu leeyahay huwa kaljnabiy mayane sidii qof saddexaad oo baabi'iyey ayuunbuu la mid iyo waddadii kaa la mariyey ee qowleynka lahayd ee qowleynkeedana ay rajaxnayd in aanu iibkii burin halkii hala mariyo khiyaar hala siiya ninka laakiin halkan sida saxda ah iibkiisaasuu ku buraya oo nin halkaa iibiyey kun doolar buu kaa siiyey kunkii ama wuu ku siiyey waad siisay ama maad siinba hashibuu iska qashay isaga laftiisibaa iska qashay hashi waa kudaysaashii sooma maxaad leedahay adu marka waa la cunay waa lagu kala tegey waxaad adigu aada yeelanaysaa uun iibkiibaa buraya iibki hadduu buro macnaheedu waa maxay lacagtii u wey hashii hala qiimeeya iyo waa intaasoo iiga badataa iyo waxaas ma jiraya wixii ninkani uu kaa hayay baa lagu siinaya haddaan waxba kaa hayna waad kala joogtaan ka muctamadki halkan waa sidaa maxaa yeelay hadii si alla wax ugu dhici lahaayeen isagoo isaga gacantiisa ay ku hayto isaga wax kale lama weydiiyeen lacagtii uu kaa qaaday wax ahayn haddii si alla wax ugu dhici lahaayeenba lacagtii uu kaa qaaday waxaan ahayn lama weydiiyeen de hadduu isagii baabiyena lacagtii waxaana la weydiin maayo lacagtii ka badan isaga marnaba la weydiin maayo saasaa markaa halkaa rajaxa markaa waxaa kugu dhammaaday halkaa wixii haddii uu baabo axkaamtiisii sida ay noqonayso haddii ceeba uu yeesho iyadu waa sahaalo oo haddii eh, ciddan wax ceebaysay ay tahay mushtarigii oo isagii uu maarata dhib ugeystay laakiin wixii uu weli jiro dee khiyaarna male lagu rajeynaya ano qaadun baa loonaya maca salaami kala joogna haddii uu si allo isaga ceeboobo wixii neefkiioo xanuunsaday oo kale ama uu iibiyuhu ceeb u geystana iibkii ma buraye laakiin waxaa la door gelinayaa mushtarigii oo laleeyahay ma sidiisaasaad ku qaadanaysaa wa lagu horta ma jirto lacag qayb qaybna i celiya qaybna ma jirayso inaad sidiisaa kula wareegtood maca ceebtiisaa aad saa kula wareegtood iibkii socodsiiso iyo inaad tirado aday wiiisan u noqday anigu waan ka noqday iibkii oo khiyaar ayuunbaad yeelanaysaa laakiin arshi kabniin ma yeelanaysi halkaa waxaa inoogu dhan damaankaa wixii ka ratibmayayoo dee halaagii axkaamtiisii waxaynu maanta dhan ka soo warramaynay iyo darsigeenii xalayba waxaa aada ugu jiray la wareegid iyo qabdi qabdi maxaa la yidhaha haddaba wuxuu ku yihi walqabdu la wareegiddan aynu ka sheekaynaynaa waa saddex derajo qabdigu saddex derajo weey waayo derajada koobaad wuxuu ku yidhi fii maa yunqalu waxaani haddii uu yahay wax hanti guurto ah wax la guurin karo hadduu yahay o la rari karo annaqlu waa in la dhaqaajiyo la raro la guuriyo wa fii maa yutanaawalu bilyadi waxaan hadduu yahay wax gacantaba lagu qaadi karayana attanaawul inaad gacanta ku qabdootood kula wareeg wa fii maa siwaahumaa labadaa wixii ka soo harayna attakhliyatu inaad qofkii iyo wixii isu banayso aad ka dhexbax ka dhexbax buu noqonay ashyaadii baynu saddex u qaybinaynaa darajada ugu horeysa wax gacantaba aad ku qaadan karayso sida de boqol doolar iyo kiis kiilo sonkora iyo kiilo beriisa iyo kiilo daqiiqa iyo wixii aad garanaysid xabad muxua linmacaana iyo kuwaasi in gacanta lagaaga dhibood gacanta ku qabsato ayaa kugu filan dukaankiiba adigoon ka bixin markaad sidaa gacanta ugu dhigtay qaadatay isla adigoon dukaankii ka bixin baad ku iibin kartaa laakiin waa haddii khiyaarulmajliskii u dhammaaday khiyar majlis aduu kaa dhamaado maala aad tirahdeen waynu socodsiin iyo waaya bartaasaad ku iibin karaysa waa markuu yahay maa yutanaawalu bilyad haddii aanu ahayn wax markaa gacanta lagu qaadan kara inu ka weyn yahay sida kiishba beriisahoo kale iyo dakiishba sonkora iyo wax lamida isagu in la dhaqaajiyo meesha uu yaal laga dhaqaajiyo oo laga saaro milkigii iibiya dukaan baad ka dhex iibsatay dukaankii waa inaad ka bixiso haddaad yar jiirjiiddo dukaankii dhexdeeda ood xaggaa inu yar riixdo ma noqonayso qabdi kuu noqon maayo waa inaad ninkan milkigiisa gaarigii waa inaad macradkii ka saarto ka bixiso markaasuu kuu noqonayaa qabdigii adoon macradkiibaa ka dhex bixinin qabdi kuu noqon maayo aada dhaqaajisid be waa hadiibaa la yidhi meeshaa kaleed geynayso aan lagu ogolaan hadduu baaci ku yihahdo tira meel aan dhigtaan u baahanahay markaasuu yidhi dhinacaa dhigo waad jiidato halkiibaad dhigatay waa caadi baa kaas waa ansaxayaayo dee caariyo meel baa lagu caariyey sidii qof guri la dejiyay oo kale ayuunbaad noqonaysa halkaa adigaa lagu dejiyey oo caariyo iyaad ku haysataayo wixii soo gaarana adaa ka mas-uula meeshaas ilan qof guri degan baatoo baabulcaariye axkaamteedii ayaad marka xaaladaa iyadaa aad gelaysa haddii waxani uu yahay wax labadaaba aan ahayn oo hanti aan maguurtoah waa guri waxaan la kala iibsanay waxay yidhahdeen xaaladaa iyadaa ah waa inaad ka dhex baxda adu ood qofkii iyo isu dayso dhulkii ood adigu alaab haddii kaa taala alaabtaadii kala baxdo hadduu guri aad ka guurtood alaabtaadii waxaadii ka rarato furayaashiiy wixii ku wareejiso isaga guriga aad isu gacan banayso ama ha gala markaa ama yaanu gelinba kol haddaad adigu u banaysay waad qaadan kartaana aad tihi meeshiina uu dul joogo ag joogo qaadan la wareegsaa kula wareegi karayo waa kaa dhan tahay adiga wax kale lagaa dooni maayo saddexdaa shay unba markaa ashyaadii noqonaysa haddii wuxuu wax aada u weynoo ay culus tahay in la wareejiyaa uu yahay in yani la guuriyo oo la raro xaaladaa iyada waxay leeyihiin sidii dhulko kale waa lagu kaaftoomi karaa takliyada isu waa lagu kaaftoomi karay halkaa waxaa inoogu dhan baabka musanifku ku magacaabay baabu maa yatimu bihi lbayc wuxuu yihi baabu maa yajuuzu baycuhu wamaa laa yajuuz baabkan wuxuu kaga hadlayaa maxaa la iibin karaa maxaan si la iibin karin waxaa meesha kaaga cad marka baabkii hore wuxuu inoogu sheegay laba arrimoodoo shuruudii labada qofe wax kala iibsanay iyo qaabkii ay u kala iibsanay o iijaabkii qabuulkii asiiqadii ah iyo markii iibku ansaxo axkaam ka ratibmaysa intaasu inoo sheegay waxaa inoo dhinay waxaan la kala iibsanayo shuruuddiisi maxaa la kala iibsan kara maxaase la kala iibsan karin baabkan sheekhu wuxuu ugu talagalay inuu kaga waramo maxaa la iibsan karaa maxaanse la iibsan kara laakiin waxaa soo yar dhex geli doonta laba xukunoo labada rukni ee hore midba midu noqonayo shuruudii baaica wax kamida waynu ku arki doonaa insha allahu hal shar siiqadii iijaabkii iyo qabuulkii shuruuddeedii wax kamidana iyadana waynu ku arki doonaa laakiin inta kale oo dhami waxay ka waramaysaa mabiica ama macquud caleyhiga waxaa la lacagtii ha noqdo ama shaygiiba ha noqdee labadii shay shaye laysdhaafsanayey shuruudaha laga doonayo marka culamada qaarkood shuruudaha shan bay ka dhigaan qaarna ilaa toddobay gaadhsiiyaan halkan musanifku lix kamida ayuu inoo tilmaami doona hal mid oo isaga baab gaara u caqii baabkii ribada inaanu waxaan riba ahayn iibku inaanu riba ahayn ayada iyaduna shardi marka inaanu riba ahayn ta baab maadaama lagaga hadli karo halkan kugu sheegay laakiin halkan shuruudihii kaleoo lix shardi noqonaya oo shanna ay yihiin muctamed oo iyadu dee aan khilaafba ku jirin shardinimadooda ka lixaadna khilaaf ku jiro shardinimadiisa sida raajixina ay tahay inaanu shardi ahayn ayuu halkan kaga warami doona wuxuu kugu bilaabay shardigii koobaad wuxuu ku yihi baabu maa yajuusu baycuhu wamaa laa yajuusu walaa yasixu lbaycu iibkii asixi maayo ilaa fii caynin aahiratin shay aahira inuu yahay mooyaan waa la kala iibsanaya marka waa shardigii koobaadoo ahaara waxaa u shardiya waxaan la kala iibsanayo inuu waxani wax daahiraya iska ilaali najaase inaad iibsato fa ama alkalbu waaya wixii aan daahirka ayni waa saddex ama marka hore laba ka dhig mid baa sii kala baxaye wax sidiisaba nijaaso najisulcayn la yidhaa oo isagaaba nijaasadiia dee iibin karo waa kankuu yidhi fa ama alkalbu ayga waa nijaas aygu wاlkhinziiru doofaarka wاlkhamru khamriga wاsirjiinu iyo digada falaa yajuuzu baycuha zaydka waynu usoo noqonaynaa intaaba falaa yajuuzu baycuha in la iibiyaa lama ogola oo ma banaana aygii iyo doofaarkii iyo khamrigii iyo digadii intaasi waa nijaas soo ma intaa midna lama iibin karo maxaa yeele waa najisulcayn waxaan sidiisu nijaasu yahay iyo kaadi dhiig iyo dhiiggii imika watan dhakhtarada ay shubtaan hay ma ka iibin kartaa may waa nijaas lama iibin karo maarata dhiig haddii ay dawa maarata in qofkii lagu shubo halkii baabutadaawigii baynu geynaynaa oo way iska banaanaanaysaa laakiin wixii laga ganacsado iib uu noqdo may lama ogolo iib ma noqon karo waa najisulcayn kol hadduu najisulcayn yahay ma lama ogola halkay culammadu ka qaateen waxay ka qaateen aayad iyo iyo iyo axaadiiba oo nabigeenu alayhi الsalaatu wasalaam wuxu uhi in allaha xarama hamana alkhamri wاlmaytati wاlkhinziir ilahay wuxuu xarimay lacagta ama waxa laga qaas laga qaadanayo khamri iyo bakti iyo doofaar culamadii markaa waxay eegeen waxan maxaa sababtu maxay tahay maxaa loo diiday waxay eegeen saddexduba inay nijaas yihiin ayay arkeen deetani waxay fahmeen cilada loo diiday in nijaasada tahay sidoo kale aayaddii inama alkamru ya ayuha aladiina aamanuu inama alkhamru wاlmaysir wاlanصaab wاlazlaamu rijsu min camal الshayطaan fاjtanibuuhu lacalakum tuflixuun rijsu markaa de najaasadiibay tilmaamaysa xadiikiina iibkiibuu diiday markaa ciladiina marka horeba dee waxaan rijs iyo najaasa ku sugnayd waxay markaa culimmadu yidhaahdeen halkaa waxaa laga fahmay inaan la iibsan karin wax najaasa waxaa kale oo xadiis iyaduna ku soo aroortay in nebigu calayhi salaatu wasalaam la weydiiyey subaga jiirku ku dhex baktiyayo deetna nabigu wuxuu yiri alquha wamaa xawlaha iyadiyo waxa hareeraheeda ahba marki markaa culamadu leeyihin de riwaayadka xadiiska qaarkuba ku timid waa markii uu fadhiyo alquha wamaa iyadiyo wixii hareertiisa intaa isla gooyo isla tuura de la iibin karayo waaan baasha ka tuura oo intaa nijaaso inta iska soo qaadataa de waxyaala kaa uga faysan doonta haddaad doontaan iibiyo daadiya lama yidhahdeen laakiin nabigu alayh salatu slam wuxuu yihi iyada iyo intaa ku hareeraysan isla gooyi oo tuura hadduu dhalaashan yahay subagii markaa de wamaa xawlaha ma jirayso illa wixii wuu iswada gaaraya wamaa xawlaha soo qaadi soo qabo markaas istiraadaba xaggan u kaa dhaafaya aggan u kaa soo gelaysa meesha markaa riwaayadan xadiidka ee odhanaysa in kaana jaamidan alquha wamaa xawlaha wain kaana daaiban faariiquu sideeda sanad ahaan waa u daciif oo dacfi baa ku sugan laakiin de kii kalaabaan la fasiri karayno iyada sidan loo fasir si kale lama fasiri karayn marka waa markii uu fadhiyo umasaalaysa hadduu wii laakiin uu yahay wax markaa dareera in meesha la daadinayo gebigiisiiba ayaa kaaga soo baxaysa kaasi waa kaa waaya wuxuu yihi wazayt alnajis saliiddii nijaasa nijaasada ahaydee nijaasowday iyadana falaa yajuusu bayc inta kuwa horey ku jirta waxa weey waa mutanajiskii wixii nijaasoobay isagana labaad u kala qaadi mid nijaasoobayo aladii laa yumkinu tahiiruhu kii aan la daahirin karayn wuu nijaasoobayna lamana daahirin karayo de laa yajuusu baycuhu waa saliiddaa oo kale caanihii hadday kaa nijaasoobaan nijaasatan hayra macfuwin canha weeya waa nijaasa la saamixin oo de markaa yani waa mararka qaarkood waaa laga yaaba in ixtiraaski iskaba adkaado hashiida iska wada habeed iyo wax iska leedahay oo naasihii ay habeed leeyihiin lagamana ilaalina mar walba dhaq lagu ohan maayo de muxuu ahay markaad hashii lisayso marka waxa aan laga ilaalin karayn dee in la iska saamaxo ayaa ay keensanaya markaa daahirka madhabka uu keensanaya laakiin wixii laga ilaalin karayy de waa khalaas hadday dhibic kaadihii ilmo yar baa kugu akaajiy adigoo saanki balkano oo ay kusoo duushay dhibicaad arkayso ayaa ku dhacday oo ishu ay qabanaysa waa daadinaya si kale male waa nijaasoobeen lamana iibin karo waxbana laguma fali karo subagaa jiiru ku dhex nabigu alquha uu yihi tuura ayuunbuu la mid noqonayaa si kale male markaa dareerihii aan biyaha ahayn ee aan la daahirin karayni waa mutanajisun laa yumkinu tahiiruhu falaa yajuuzu baycuhu markaa in la iibiyaa sinaba uma wayajuusu baycu thawbi najis buu ku yidhi waxaa se kuu banaan maradii nijaasowday inaad iibiso ciladu waa maxay ha waa nijaase laakiin de waad mayri karaysa maradii waa la mayri u marka iyadoo nijaasteedii inaad iibin kartaaba maradiio wada kaadiya inaad iibiso lagu diidi maayo oo lagu odhan maayo nijaasaad iibisa waxaad leedahay haadaa mutanajisun yumkinu waa wax nijaasoobayo laakiin la daahirin karayo najisulcaynkii isaga maynaan kala qaadin yumkinu tahiru aw laa yumkinu tahiru ila najisulcayn la daahirin karaa jire jildigii meytada haragii baktiga haragii baktiga waa daahirin karaa soo ma lagu daahirinaya dibaaqii in la magdiyo ayaa lagu daahirin karaa haddana dee nebigu alayh isalaatu wasalaam mar hadduu yihi in allaha xarama amana alkhamri walmayta waa harageedii waa lafaheedii waa uh, cadki hilibkeedii bar alla waxeedii o dhan weeyaan lama ogola marka isaga najis najisulaynkii la kala qaadi maayo yumkinu tahiru aw laa yumkinu tahiru loo kala eegi maayo hardiga halkaa uga baxa shardiga labaad waa almanfaca waxaani waa inuu waxtar leeyahay waxaan waxtar lahayn iibkiisu iib maaha yaan iib lagu sheegin wuxuu yidhi walaa yasixu kuma asaxo iibku ilaa fii ma wax mooyaane fiihi manfacatun waxtar ku sugan yahay fa ama alxasharaatu cayayaankii ama waxyaalihii xayawaanaadka yaryaraadee iska maarata xamaaratayd iyo wixii lamidka ah wasibaac dugaagii allatii laa tasluxu aan u suubanaynin lirisqiyaad in lagu ugaarsado falaa yajuusu baycuhaa in la iibiyaa ma banaana waxaa la doonayaa waxaan la kala iibsanayaa inuu yahay wax waxtar leh wax aan waxtar lahayn dee kelmadii iib baaban ka suuragal ahayn lin iib waa wax isdhaafsi marka wixii la isdhaafsanayay bayn culamadu si markaa macnihii iib loo helo waa in wixii uu waxtar leeyahay de lagu felayo uu yahay laakiin waxaan waxbaba lagu felaynin oo aan waxtarba lahayn xaqiiqadii iibkaaba meesha ka maqan sidaa daraaddeed laa yaصixu baycuhu marka iibkiisi abad barabara iga iib adunku maay faaid leeda all waay faaid leedahay ma jirto markaa inaad barbarooyinkii ka ganacsatood iibiso lama ogol hadday doonaan maarata jiniiskii cunayaba ha noqdaan maxaa yeelay waxaani manfaco sharci ahaan banaan maaha waxan wixiina waa xaaraanaba weey in la cunaana waa xaaraan manfaco kalena male waxtar kale male haay balaayadan wuu cunaya de adiga cunidiis waaba xaaraan maxaaramaad ku caawinaysa ma jirto marka nafcigii weliba waa inuu yahay nafci waxtar sharciya oo sharcigii waa inuu ogol yahay kamankii iyo waxyaalihii lagu maaragtay garaacayay lagaraamiisigii iyo balaayadaasi iyadii de waaba waxbaba lagu falayaa waa tan dee maaratay la garaacanayo laakiin de waxa weeyaan waa manfaco xaaraana mar haddii waxaan waxtarkiisii xaaraan yahay waa waxaan waxtar lahayn falaa yasixu baycuhu marka iibkiisii ma ansaxayo waaya dugaagii baa lamida buu ku yidhi aan waxtarka lahayn laakiin wixii waxtarka lahaa bisadii oo kale in la iibiyo waa la ogolyahay madhabku ogolya de jiirkii wax kaa dilayso maarata waxtar leedahay nahyigana karaahiye unbaa lagu xambaaray nahyi baa jira naha can aman ilkelm can aman laakiin waxay culamadu ku fasira waxay ku xambaarayaan cala alkaraaha waay w waxtar bay leedahay mar day waxtar leedahay de wax kalena aanu iyadii kusugnayn oo aanay nijaasna ahayn shuruudihii kalena laga helayo way banaantahay in la iibiyo shardigaas labaadna waa ka saddexaad baa loo gudbaya shardiga saddexaad waxaa la yidhaahdaa alqudratu cala tasliim saasuu inta badan kutubta u yimaadaa laakiin waxaa ka daqiiqsan bay ihahdaan alqudratu cala tasallum oo ya laga jaro alqudratu cala tasliim waa maxay waa in waxan qofkii kaa iibsaday aad ku wareejin karayso ama alqudra cala tasalumo qofkii kaa iibsaday waa inuu wixii la wareegi karayo markaa la wareegid la-aantu laba dhinacba way ka iman kartaa in xagga sharcigu uu kuu diidayba wareejintiisa shaygan oo sharci ahaan baanad waxaan wareejinba karin iyo wax aanad waaqic ahaan uma wareejin karin xaggii xisiga tii sharciguu sheeku ku bilaabo sharci ahaanta aanad wareejin karini waa saddex qaybood ayuu sheeku halkan kaga tilmaami doonaa qaybtii koowaad bu halkan inoogu sheegi qaybta labaadna meel dhuxuu ku sheegi qaybta saddexaadna xagga dambuu ku sheegi laakiin xaggan tashjiirka saddexdii wa isu kaa garab yaalaa marka qaybta koobaad ee sharci ahaan wareejintii aanay ka suuroobin waxa weeye waa ka ku sheegayo waa maa maa yabطl bihi xaqu aadamiyi waa wixii bani aadan xaqiisii uu burayay haddii aad wareejiso qof kale ayaa wiii marka wareejintii waaa kuu diidaya qofka kale aqiisiiba maaratay diidan wuxuu walaa yajuuzu ma banaana iibkii kuma banaana fii wax kuma banaana yabطulu bihi uu ku burayo xaqu qof aadame ah xaqiisii haddaad wixii iibiso iibkii uu ansaxo waxa meesha ka baxaya qof kale xaq uu lahaa waa kee kaas wuxuu ku kal waqfi wixii la waqfay oo kale wa umilwaladi islaantii umilwaladka ahay waayahay wlmukaatabi adoonkii mukaatabka fi asaxi qowleyn labada qowle ku jira kooda sixada badan wlmarhuuni wixii rahmanaa waqafkii waqafkii dee cid baa loo waqfay ciddaasi xaq bay ku yeelatay oo waxaan waxtarkiisiibay dee yeelatay bustaan la waqfay oo kale bustaankaa la waqfay dee midhaha ka soo go-a ciddii loo waqfay baa midhahi hela haddii bustaankii la iibiyo dee midhihii iyay u wareegi maxaa markaa buraya waxaa buraya haddii cidan iibinaysaa ay tahay kii loo waqfay waxa meeshan ku buraya kii waqfay xaqiisii oo dee sadaqa jaariyu waxaan ahaanayn sadaqadii jaarigeed meesha ka saar xaqii markaa kii waqfay xaqiisa meesha ka saar haddii ciddan iibisay ay tahay kii waqfayba uu yahay na ciddii uu u waqfayba meeshii xaq ku yeelatay oo xaq u yeelatay hadduu iibiyo dee kaa xaqiisa meesha ka baxaya markaa waqafkii la iibiya ma banaano de waaba siduu ku dhisan yahi fatasadaqa biha cumaru radi allahu canhu sadaqata laa tubaacu walaa tuhabu walaa tuurau waa kii xadiidku ah cumar meeshii dhulkii uu waqfay khaybar ku yaalay wuxuu noqsaday sadaqo aan la iibinayn la hibaynayn la kala dhexlayn umulwaladku waa addoon sayidkeedii uur u qaaday oo uur u yeelatay kol hadday sayidkeedii uur u yeelatay waxaa laga soo qaadayaa ilmahaasi inuu dhashay kolkuu sayidkii dhinto ilmihiisi inankiisani wuxuu ku jiraa dadkii dhexlayay sooma waxyaalaha uu dhexlayana maxaa ku jira hooyadii ilan aabihii baa lahaaye hooyadii miyuu addoonsan karaa wuu xoraynayaa marka bimujarad inay uurba u qaaday islaantaasi waxay xaq u yeelatay sayidkaasi maalintay tiisii noqotee uu go-o ilmihii amaha si noolaad ama yaan usii noolaane inay xorowdo oo kolba hadday uurkaa u yeelatayoo ay dhashay wax markaa suuro bani aadam le xaq bay u yeelatay inay xorowdo marka haddaba haddii sayidkii markii ay umuwalad noqotay kadib uu doono inuu iibiyo ilan waa addoontiisii waa ma iibin kartid sababtu waa maxay lann haddaad iibiso dee adigii ma cid kalaa yeelan dhimashadaadii waba ku xidhnaan maayaan marka islaantana waxay xaq u yeelatay markaad dhimatay inay xorowdo marka xaqeediibaa buraya ah inay orowdo oroobideedii ayaa buraysa laguma ogola marhuumkiibaa kuula mida wixii rahmanaa guri aad rahantay oo gebigiisuba rahman baad iibisay haddaad iibiso dee ku kalaa la wareegayo gurigiiba waa lala wareegaya waa lagu kala tegaya maxaa meesha markaa ku buraya qofkii dee uu gurigan u rahmanaa xaqiisiibaa buraya marka maadaama xaq qof kale uu burayo iibkii wixii rahmanaana isaguna waa baailo ma ansaxayo wuxuu yihi addoonkii haddaba mukaatabka ahaa isaga laba qowl baa ku jira addoonkii mukaatabka ahaa qowl wuxuu leeyahay addoonka mukaatabka waa la iibin karaa oo de waxa la mid yahay uun kii la yidhi hadday bisha rabadaan markay timaadaad xoroobaysa almucallaqu cidqo bisifa baa la yidhahdaa ka ka waa la ysla ogolya in la iibin karo intaan rabadaanti imanin oo waxaa leeyahay waxani waxba dee xaq uu yeeshay ma ahee waa shardi uu dhigay sayidku marka intaan shardigii la gaarin haddii uu iibiyo dee waa aad shardigiina uu iska buraya markaa kana de heshiis baa lagula jiraayo markaad iska bixiso lacagta intaa iyo intaasaad xoroobaysaabaa lagula jiray isagoon weli lacagtii bixinin haddaad markaa iibiso dee wuxuu la mid yahay kii aad tiri ramadaantu markay timaado ayaad xoroobaysaa ayaad intaan ramadaanti iimanin aada iibisay kana isagoo weli lacagtii iska wada bixin ayuunbaad iibisayo waa isku mida wuu banaan yahay ayuu qowl waa qadiimkii wey laakiin jadiidku wuxuu leeya halkan ma banaano kan in la iibiya maxaa yeelay kan mukaatabkii kuwaa kale waa ka daran waa ka adag yahay maxaa yeelay ninkani gacantii sayidkaba kuma jiraba kuwaa kale gacantii sayidkay ku jireen ninkani waa ka madax banaan yahay iskiibuu u ganacsadaa sayidku wax alla wax uu kuleeyahay xuquuq uu kuleeyahay ma jirto inuu u khidmeeyo iyo inuu shaqeeyo iyo amar iyo nahyi toona kuma leh markaa nin madax banaan weeye markaa lama iibin karo saasa markaa rajaxa wuxuu ihi wa fi cabdiljani qowlaani addoonkii dhibka dhibka geystay addoon baa dad bani aadam wax u geystay deetana dee xaq baa lagu yeeshay ama xoolaa lagu yeeshay ama qisaas baaba lagu yeeshay kaari ku dhacdaya waan iska iibinaya haddaad tiraahdo deetana is waan isdhaafiyaba iyadoon weli xaqii aan laga bixin inaad markaa isdhaafisood iibiso ma banaan tahay wuxuu yidhi wa fil cabdiljaani addoonkii dhibka geystay qowlaani laba qowl baa ku sugan iibkiisii oo qowlna uu leeyahay waa la iibin karaa qowlna uu leeyahay lama iibin karo taasi waa ariiqo uu sheeku tilmaamay wa qiila waxaa la yihi mayane in kaanat iljinaayatu dhibkan uu geystay inoo kala qaad in kaanat iljinaayatu khaaan hadii jinaayadu ay tahay gef oo waxaa kama ah oo aan ku talagelin oo qisaas aanay waajibinayn way macnuhu lam yajuz in la iibiyaa ma banaana qowlan waaxidan qowl qurhi siduu yahay kaa in la iibiyaa isaga maba banaana oo marhuunkiibuu la mid noqonaya kaasi dee kol haddii jinaayadii ay khata tahay xoolaa lagu yeeshay addoonkan xoolaa ku tacalluqay shaygii rahmanaayoo kaleu la mid noqonayaayo isaga qowleen kuma jiran marhuunkaba qowleen kuma jirin wainama alqowlaani labada qowl waxay ku jiraan fii jinaayati alcamdi markii jinaayadiisu ay camdi iyo ogaan tahay markii ay ogaan tahay ayaa labada qowl ay ku jiraanoo qowlna uu leeyah waa marka qisaas lagu leeyay macnuhu qisaas baa lagu leeyahay in gacan la gooyo ama qoortaba la gooyo kaasay laba qowl ku jiraan intaan weli laga goosan ma iibin karta kuwa kale xaggooda ha lagu gooste mise ma iibin kartid oo qowl uu leeyahay waad iska iibin karta qowlna uu leeyahay lama iibin karo wa qiila ariiq saddexaad baa wuxuu leey mayane cagsiga halkan in kaanat iljinaayatu camdan jinaayadu hadday camdi tahay oy ogaan tahay jaaza wuu bannaan yahay in marka la iibiyaa qowla waaxida bilaa khilaaf wa inama alqowlaani labada qowl waxay ku sugan yihiin idaa kaanat iljinaayatu khaaan markii jinaayadii iyo qofkani geystay uu yahay wax kama uga dhacay ee aanu ku talagelinoo xoola ay ku ajibeen sideedaba addoonkii hadii uu de qof dhib u geystay haddii dee camdi ay tahay de qisaas baa waajibaysa haddii aanu eh, camdi aanay ahayna dee waxaa waajibaya mag baa waajibaysa magtii yaa lagu yeelan addoonku cid ma ka bixisa male sayidkiisa loo doonan maayo madaxiisuunbay dul taallaabaa la yidhio isagaa la iibinaya wixii uu gooyuunbaa la eegi deetana haddii uu ka bato wixii lagu lahaa dee baaqiga sayidkaa loo celin qoladanna intii ay lahaayeen baa lasi hadduu gooyinba waayu gaari waayana intaa uu gooyuunbay qaadanayaan la tegaya kaa iibsadayba isagana la wareegaya sayidkii markaa addoonkiisiibu khasaaraya isaga lacag la weydiin maaye laakiin addoonkiisiibuu dee khasaaray haddii ay qisaas tahayna de waa la qisaasanaya iyadoo hadal male haddaan la saamayn haddaba ma la iibin karaa sheekhu wuxuu yidhi waxaan ku waajibay ama xoola ha in la iibiya ha waajibto ama qisaasba ha lagu yeeshee laba jeeraba laba qowl baa shaafici kuleeyahayo waa la iibin karaa iyo lama iibin karaa culamada qaarna waxay yidhahdeen mayanee labada qowl waxay ku jiraan waa marka dhibka uu geystay ay kas tahay qisaas lagu leeyahay ayaa shaafici labada qowl uu sheegay haddii arintu ay tahay khata oo maal qofkan maal lagu yeeshay dee kii rahmanaa buu la mid yahay isagu kii rahmanaan laba qowl kumay jirin waxay noqonaysaa uun laa yajuusu qowlan waaxida qolo kale oo si kale u dhigay ariiq saddexaad waana ka markaa la rajaxayo ariiqa la rajaxayo minhaajkuna uu maray waa kan saddexaadoo wuxuu leeyahay haddii arintu ay camdi tahay oo ninkan waxaa ku waajibay qisaas un ay tahay de waa wa u ceebeysan yahay una in gacan laga gooyo unbaa de laga yaabaa waa ceeb unbaa imanaysa meeshe in la iibiyaa way bananta wax ceeble in la iibiyaa way banaanayde laakiin haddii waxani uu yahay wax maal waajibiya dhibka uu geystay sida xoole uu baabi'iyey ama qof uu markaa si khaaa ah dhib ugu geystay xaaladaa iyada ah ayaa laba qowl ku jiraan ma wixii rahmanaayoo kaleynu ka dhignaa mise kama dhigno halkaasay labada qowl ku jiraan sida muctamadka markaa rajaxanna waxa weeyaan ariiqadan dambe ayaa raajixa oo kii markaa qisaastu ku wajibtay waa la iibin karaa dee kii markaa iibsadayna haddaanu ogeyn ninkan qisaas lagu leeyahay uu dib ka ogaado de soo celinaya le waa dildanooba la dilayasaan odhan haddii laakiin waxa ay tahay wax maal ah oo in la iibiyo uni ay waajibtay xaaladaa iyadaa laba qowl baa kusugan waxaana la rajaxayaa inayna banaanayn in la iibiya maxaa yeelay de wixii rahmanaayo kale ayuu lamid ah. ka rahmanba ninkaa murtayinka xaqule inuu iibsado markii de dayntii laska bixin waayo inuu isagu iibiyo xaq u lahaa saas daraadeed baan markaa looga iibina kana waa lamido haddii sayidku aanu ninkan lacagtii ka bixinaynin dadkii uu dhibka u geystay waxay xaqule inay iibiyaan markaa kii rahmanaa buu lamid noqonayaa isagiina in la iibiyaa banaanaan mayso walaa yajuusu baycu maa laa yamlikuhu halkan markaa shardigii afraad ayaa inooga bilaabmaya shardigaa qayba inoo dhimanoo de isagoo naga agga inooga imanayaan laakiin shardi buu soo dhexgeliyay markaa shardigaasi waxaan manaya waqtigu waa iska gaahay halkaas gu joojimo sal allah waslm ala nabiyina maxamed wallah alam la qisaasa maxaa loo qisaasi waayo hadduu qofku iibsado dhul dhulkiina ay marto waddo haddaad istiraado dhul kale iibsana uu qaali noqday iibiyihii ma waxaad ku yeelanaysaa intii uu kaa siistay uun haddii marka horeba de ay waddo ahayd oo qofkani wax aanu lahayn inuu kaa iibiyey de waxaad xaq ugu leedahay lacagtaada intii waxaa laga yaabaa labaatan sano ka horena ahayd oo laba kun uu kaasii maantana haddii iibsan lahaa soddon kun iyo afartan kun ay noqon labada adi kun baad leed wixii qof kanaad siisun baad leed ad wa kala meli laakiin meeshu aanay waddo ahayn ay ahayd isagu iska lahaa dawladdii ay garatay in meeshii waddo laga dhigo dee iyadaad xaqaaga ku leedahay isagii iyagaad kule tia wadooyinka wada ka dhiganaya meeshii dee lacagteeda wa lai qiimeey waa maanta joogtay iyagaad xaq ugu leedahay xaqna kuguma laha ina ku aadaan meel wadaa noqotay iska eegn waa lagu jiirsiinaya aggeed jiirsin waba gurigaygii inaad gurigayga ayr wada iska jiirsiiso adigoon lacag ii celinaynin dee xaq igumali dawlad kasta ahaw markaad jiirsiinayso wadada waa inaad ota horta lacagteeda meel iga iibso dhulkan anigaale inaad xaq caama ka dhigtaa doonaysa soo bankigu haiga iibsado oo xaqa caamka ah haloo iibi marka haloo iibi deetna waddadii waaad kadhigaysa adaa yaqaan marka haddii laakiin xoog lagaaga qaatay dee waa lagu dulmaye kaa ku dulmay unaad habaarta iyo inaad maaragtay maxkamadaysa iyo xaq baad u leedahay laakiin kii kale inaad adiguna dulunto ee kaa iibiye wasa iibsaxa kaa iibiyey inaad dulmi kula noqoto tirada meeshii waday noqotae keen lacag xaq uguma lihi waxaa la hahdaa almadluumu laa yarjicu calaa gayri aalimihi qofka la dulmay kii dulmay cid aan ahayn waxba uma doonto yani dawladdaada mikaa lagaa kirayso waa baab kale waxanu ka hadlaynaa lakin dhul caadiyo qofku uu leeyahay se haddii la jiiro de waxaa lagu yidhi iska deganow laakiin maalintii loo baahdo dawladdaa lagaa qaadayaa kaa kama kaa laguma melhid kaa laguma siin kaa laguma siine waa neef maarata lagu maal siiyadoo kale weeya ood inta intuu leeyahay maalayso laakiin waxaynu ka hadlaynaa waa shay uu qofku kaa kaa mama iibin kartidba lama kala iibsan karo ma iibin kartid kaa marka may malaha dawladdu waay leeda unta meelaha caamkaa taasi sax maha taasi sax maha sax maha ama dastuur ha qoraan wixii doonaa ha qoraan taasi sax maaha qofku halkii uu beeran jiray beertiisa ahayd isaga iskale dib wuxuu yihi dibqaloocii waxaa la yidhi dawooyin baa laga sameeyaa markaa ma ka ganacsan kara hadday run tahay de de dawo ay ku jirto ma garana dawo ku jirto laakin de la dilayaa soo maa buu noqonaya nijaas buu noqonayaa nijaas aan garan sheekhana marka la qiimeynayo gaadhigii muxuu yihi oo ajnabigu baabi'iyey ma waxaa lagu qiimayn qiimihii uu marka hore suuqa ka joogay mise qiimaha imika uu marayo de marka la baabi'iyey maalintii la baabi'iyey qiimaha uu gaarigaasi marayy noociisaasi iyo dee xaaladiisaasoo kale ku sugna lacagta lagu daaweynayo xayawaanada sida libaax lagu daawanayo daawashadaasi bal kolley manfaco waxtar naf leh inuu yahay u maayo lagu kala iibsan karayo ma daliilu calaa ana sirjina najis degadu inay nijaas tahay maxaa u daliila baabunajaasaad ku noqon insha alla dib ugu noqon halkaasaa daliilka soo heleysa waxyaabihii yaryaraa ee culimada madhabka qaarkood ogolaadeen inaan eh, dhawaq loo shardinayn daabidkiisu muxuu noqonaya waa wixii caadadu bani aadamku caadadiisu ay tahay in ayaru la kala qaadqaato yani sidaas imika abid xajaab markaa dukaan ka qaadanaysoo kale dad qiimeeda garanayso da waad qaadaysaa waad dhigaysaa soo ma marka waa wixii caadadu ay tahay caadadaa looga noqonaya qofku ma ku dardaarmi karaa in lagala baxo xubnaha sii noolaada sida kelyaha beerka wadnaha si uu dad kale u badbaadiyo ajarna ma ka helaya ajarna kama helaya dardaaran saxana ma saabuuntii hadday nijaas gaadho ma daahiroobaysaa saabuuntii waxaa jeeda saabuntii adkay saabuntii adag ba nijaasa gaadho wa daahiroobi weyda haddaad ka maydhood ama intiibada aada goysaba inti nijaasadu gaadhay de inteeda kale waa daahir weeyaan shay baan sida shay baan iibsaday sida mobil waxaanan u iibsaday original inuu yahay laakiin khiyaa khiyaarkii markii uu dhammaaday baan ogaaday inuu yahay koobi iibkaasi ma dhacaya labada shay waa isku magac laakiin lacagtoodaa kala badan haddaad shardisatay inuu originaal yahay originalna aanu noqonin khiyaaru khulfi shardi wax la yidhahdo inoo iman doono shardigii aad dhigatay oo la waayey wax la yidhaha khiyaarkiisa inoo iman doon khiyaaradu intaanuna khiyaaradu way badan yihiin markaa halkaasuu gelaya wallahu aclam